alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay tafsiiri suurati almaa'ida ayaynu awalka joognay allah waxau yidhi xurimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu alkhinziiri wamaa uhilla ligayr illaahi bih xurimat calaykum waxaa laydinka xarimay korkiinoo laydinka xaaraantinimeeyey almaytatu bakhti oo dhan ay kullu maytatin waaddamu dhiiggaa laydinka xaaraantinimeeyey waa dhiig oo dhan waxaa laga reebay uun kii markaa waxa weeye aan soconaynin ayaa laga reebay waa lkhinziiri iyo hilibka doofaarka laydinka xaaraantinimeeyey wamaa uhilla uhillaya kii loogu dhawaaqay baa laydinka xaaraantinimeeyey ligayri illaahi allah cidaan ahayn loogu dhawaaqay bihi isaga bimacnaa magacan magaca allah ahayn wixii lagu bireeyey oo magac kale lagu gowracay waa laydinka xaaraantinimeeyey waalmunkhaniqatu ciijiska tii ku dhimatay baa laydinka xaaraantinimeeyey waalmawquudatu tii garaaca yacni markaa ama budh ama markaa loox oo kale lagu garaacay oo wax yacni markaa aan jidhka gelayn oo buuran oo kale lala dhacay oo sidaa ku dhimatay baa laydinka xaaraantinimay waalmutaraddiyatu tii meel sare ka soo dhacdo sidaa ku dhimataa laydinka xaaraantinimay waalnadiixatu tii la hirdiyey ee hirdinta ku dhimataa laydinka xaaraantinimay wamaa akala asabucu iyo kii uu cunay assabucu yacni dugaagga ama bahalku cunay baa laydinka xaaraantinimeeyey minhu wax ka mida uu cunay hadduu saa ku dhinto ilaa maa dakkaytum mooyaane waxaa ku soo gaadheen nolol ku soo gaadheen xayaatun mustaqira inay ku sugan tahay oo deedna aad gowracdeen iyadu waa ka hadhan yihiin wamaa dubixa iyo kii la gowracay ayaa laydinka xaaraantinimeeyey cala nusubi sanamada yacni markaa lagu dulgowracay baa laydinka xarimay wa an tastaqsimuu iyo inaad wax ku qaybsataan ayaa laydinka xaaraantinimeeyey bilaslaam yacni markaa qoryaha aad wax ku qaybsataan yacni leebabkii aad wax ku qaybsataan ama aad ka faashataan ama wax la mida ama u xukun doonataan daalikum fisqo daalikum kiinaasoo istiqsaam bilaslaam ah in qoryahaas markaa wax lagu qaybsado yacni markaa leebabka yacni oo laga faashado ama wax lagu qaybsado fisqun waa faasuqnimo weeye oo waa dembi weyn weeye ama daaliku madkuuraadka la soo sheegay isku dar hadday tahay bakhtiga in la cuno iyo doofaarka in la cuno iyo waxa markaa ilaahay cidaan ahayn loo gowracay iyo yani marka istiqsaam bilaslam anwaacdaasoo dhan isku wada daro daalikum ashyaadaa lasoo sheegay ee xurimat calaykum almaytatu laga soo bilaabay ilaa laga soo gaadhayo wa an tastaqsimuu bilaslaam loo wada celiyo daalikum kiinaas wa jamiicu hadihi alaqsaam fisqun faasiqnimo weeyo waa shay dembi weyn ah weeye culamada qaar daalikum ismu ishaaraha kan ugu dambeeyay u celiyeen istiqsaam bilaslaam ah culammada qaarkoodna anwaacday u wada celiyeen alyawma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum alyowma maantadan waa maalintii markaa la joogay weeye waa cahdi xuduuriya weeye waa cahdiyo cahdiguna waa cahdi xuduur cahdi xuduuriya alyowma maantadan waa maalintii aayaddu soo degtay yaisa way quusteen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay min diinikum diinkiinnay ka quusteen inaad ka ridowdaan oo ka laabataan falaa takhshawhum ha ka baqannina gaalada wakhshawni aniga iga baqa ayuu allah yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma maantadan akmaltu lakum waxaan idiin dhammaystiray diinakum diinkiinnii baan idiin kaamil yeelo idin dhammaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii waxaan idiin dhammaystiray oo korkiinna ku taam yeelay nicmatii nicmadayda wa radiitu lakum waxaan idinka raalli noqday alislaama islaamka diinan xaal uu diin yahay baan idinka raalli noqday diinan culamada qaar waa xaaleeyaan qaarna waxay ka dhigaan tamyiiz bay ka dhigaan diinan ay min jihati diin ama diinan xaala kownihi diinan xaaluu diin yahay baan idinka raalli noqday ku kastoo loo dhibgeliyo faman udura in nuunka la godo iyo in la hoos dhigo waa laba qira oo sabci ah waana qiyaas carabiga marka hore iskaga dhisan iltiqaa'u saakinayn baa mawdica ku dhacay faman iyo udura udura hamsadu waa wasli oo marka laga bilaabuun baa la akhriyaa calaa haada waxa isku soo baxsanaya laba saakin labadii saakino isku soo baxsaday marba waxbaa laga baxaa laakiin kasradaa u haalibe in markaa dammo laga baxayo in fatxa laga baxaana waa dhacdaa haddaba dammada marka laga baxaayo waxay u badan tahay itbaac baa looga baxaa dammada marka damma la raacsiinayo dammada la raacsiinayaana xarafka ku saddexda ah baa dammaysan ka ka xigaana waa reeban yahay ya xarafkan ka xigaa waxay yidhahdaan culammada carabiyadu waa xaajizun hayru xasiin waa teed aan waxba celin marka isagoo yacnii isagu ku xiguu ka dhigan yahay kaannahu aanu ku xigin waayo waa xaajizun hayru xasiin bay culammada carabiyadu yidhaahdaan kaannahu inuu markaa dammadu ay dammada xigto dammadaa markaa la itbaacinayaa tawjiiha qiraa'ada sabcigee kale saasay ku dhisantahay qur'aannimaa labadaba loo akhriya halkanoo keliyana maaha aniqtuluu baynu ku soo marray an iyo uqtuluu aniqtuluu iyo anuqtuluu ya qulidcuu iyo quludcuu qiraa'aadka markaysa marka waxaan yani sabcadee markaa sida iyo sida kala akhrinaya waxay ku dhisantahay caynkaa marka leeyahay sidan baa la yidhi oo sidan baa layihi tawjiih baa la yidhaha tawjiih ya qiraa'adu waa sunna mutabaco sida loo soo naqliyuunbaa loo akhriyaa laakiin tacliilaadka culammadu sheegayaan towjiih baa laga cabiraa waa tawjiih fahansiin baa looga jeedaa ibdaa'u maa naasaba lalisbaatu lisaabit alaxkaami towjiihaatu xataa waxyaalaha carabiga marka la sheegaya la tacliilaadka la tilmaamaya ama sarfiga ama naxwiga ah sidan bay ahaydoo sidan baa laga dhigayo yaquulu waxay ahayd yaquulu bay ahaydoo deedno xarakadaa la naqliyo markaasay deedno markaysa marka u reebmo waxaa la leeyahay ama qawalay ahaydo markaasaa dabeedno markaysa marka waani xarakadii laga tuuray oo markaasay dabeedno markaysa marka waa qaalan noqotay kullu daalika waxaa la yidhahdaa tawjiihaad baa la yidhahdaa waa tacliilaat shay waaqicoo dhacay dabadeed baa tacaaliil loo raadiyey tacliilaadku maaha inay qadiim yihiin tacliilaadku waa xaadisa wixii markaa dhacay baa la doonayaa in markaa weji lagu fahmo dadku ku qabtaan ay helaan ya laakiin tacliilaadkaasi miday axkaamtu ku dhisnayd oo weligeedba carabi markaysaga ay tidhi maaha weligeed carabi qawala kuma hadlin yaqwuluna kuma hadlin laa qawala walaa yaqwulu midna kuma hadlin yaa naqligan iyo waxan iyo may samayn laakiin shay waaqicoo dhacay dabadeed baa tacaaliil loo raadinayaa lilfahmi waaldabdi si loo fahmo loona qabto beydka aynu sheegnay waxaa markaysaga le iskale sheikh la odhan jiray yuxdihi ibnu cabdilwaduud markaa la odhan jiray baa iskale wuxuu uhi ibdaa'u maa naasaba lalisbaatu shayga munaasibka a ah, muujinta la muujinayuu u sugnaaday yacni tawjiihu ka hadlaya ya ibdaa'u maa naasaba lalisbaatu yacni tawjiihu wixii markaa munaasibka u ahaa shaygan waaqica baa la muujinayaa la caddaynayaa ee ma aha xukunka in lagu sugayo qiraa'adu haabitay intaan tacliilkan lala iman laakiin marka waxa qiraa'adii yani waxa weeye waxaa loo samaynayaa tawjiihaadka ay u sameeyeen carabiga oo kaley u samaynayaan lihaabit alaxkaami tawjiihaat axkaamtii sugnayd tawjiihaat baa u sugan haddama aragta axkaamtu haabitay ahayd ya qabla tacliilaat haddii la yidhahdo tacliilaadka carabiga markaysaga maadaama carabi ayna ku hadlino ayna sheegin yaan laba sheegin dee dadkii carabigii ila saliiqa uma ahee dee markaa waxaa qawaaciday u raacaan markaa ma yeelanayaan mana wada qaybi karaan dawaabid iyo qawaacid baa wax lagu qaybaa oo lagu qabtaa laakiin haddii kale maaddo kasta in gaarkeeda loo qaybo weeye laakiin haddii markaysaga yacni la yidhaahdo qaacidadaasaad ku dabdinaysaa meeshay kugu timaaddoba waa sidii yaa qofkii waa garanaya allah waxau yidhi faman idura fii makhmasatin ghayra mutajaanifin liismin faman idura mid kastoo loo dhibgeliyo fii makhmasatin yacni gaajo sababteed ama gaajo gudaheed loo dhibaato geliyo yacni bakhti inuu cuno ghayra mutajaanifin liismin xaal aanu dembi u iilanaynin loo dhibaato geliyo yacnii inuu ashyaada muxaramaadkaa ah ee meytadiiya waxa la halmaala inuu cuno loo dhibgeliyo oo naftu ku kallifto fa ina allaha ghafuurun raxiim yacnii yakfiru allaahu lahu allah waa u dembi dhaafayaa oo waa ka cafinayaa bimacnaa waa u bannaantay inuu cuno si uu nafta u badbaadiyo fa ina allaha allah ghafuurun waa dembidhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay aayadda waxaa ku sugan waxyaalaha muxaramaadka ee cunitaankooda laynaga xaaraantinimeeyey waxaa laynaga xarimay bakhti oo dhan cumuumkana waxaa laga qaadanayaa asha ku jirta ee istiqraaqiyada a laga qaadanayaa asha istiqraaqiyada ana calaamadeedu waxay tahay kulli haddii meesheeda la dhigi lahaa macnuhu wuxuu noqon lahaa sax almaytatu ay kullu maytatin bakti oo dhan baa laydinka xarimay wacaam cumuumka caynkaasa waxaa laga reebay laba bakti baa laga reebay sida sunnada ku soo aroortay xadiiskii cabdulaahi bni cumar uu cabdulaahi bnu cumar yidhi min qowlihi uxillat lanaa maytataani wa damaan waxaa naloo xalaaleeyey laba bakhti iyo laba dhiig ama almaytataani faljaraadu walxuut wa ama adamaani faalkabidu waaltixaal cabdulaahi bnu cumar wuxuu yidhi min qowlihi xadiiska mawquufka ku ah lafdan marfuucanna xukunkiisu uu yahay xukmu rafci inuu leeyahay waa mawquufun lafdan marfuucun xukman waxaa naloo xalaaleeyey laba bakhti iyo laba dhiig baa naloo xalaaleeyey xadiisku isagoo marfuuc sariixa waa la soo wariyey ou cabdulaahi bnu cumar odhanaayo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uxillat lana maytataan ila laakiin sida culammada muxadisiintu ay caddeeyeen oo uu ka mid yahay alxaafid ibnu xajar wakhayruh sanadkiisu waa daciif xadiiska marfuuca sariixa ah oo ma sugnaa waa daciifu sanad laakiin sanadkiisu wuxuu saxiix yahay markuu mawquufka ku yahay cabdulaahi bnu cumar markaasuu yahay saxiixuu yahay xujana markaa waa noqonayaayo dee cidda uu xalaalaynaysaa waayo dee waa nebiga calayhi asalaatu wasalaam oo dee abubakar iyo cumar iyo khulafaa uraashidiinkaa noo xalaaleeyey ma odhan karo yaa xaqu taxliil wataxriim lilaah uma lirasuulihi wuxuu rasuulku xalaaleeyo ama xaaraantinimeeyaana waa waxyi ilaahayoo waxay ka dhigan tahay allah inuu xalaaleeyey sida axaadiista qaarba ku soo aroortay wa inamaa xarama rasuulu llaahi mislu maa xarama allah waxaa rasuulka ilaahay xaaraantinimeeyaa wuxuu la mid yahay wixii allah xaaraantinimeeyey uu la mid yahay marka iskama xaaraantinimaynayo wuxuu xaaraantinimeeye rasuulku ama xalaaleeye yacnii waxyi ilaahay buu ku xalaalaynayaa ama ku xaaraantinimaynayaa wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa cabdullaahi ibnu cumar wuxuu yidhi uxillat lanaa maytataan laba bakti baa naloo xalaaleeyey iyo laba dhiig labada bakti waxa weeye faljaraadu waalxuut waa ayaxa iyo kalluunka weeye shay kastoo biyaha dhexdooda inuu ku noolaado mooye aan berriga ku noolaan karin bimacnaa biyo la'aan noolaan karin ayaa looga jeedaa xuutka magacii la doona ha la yidhaahdo shaygu waa kalluunun hadduu biyaha dhexdiisuun bes ku noolaanayo biyo haddii laga saaro uu dhimanayo muxuu noqonayaa uun inuu xuut yahay yaa ama libaax badeed ha lagu magacaabo ama khansiirulmaa ha lagu magacaabo ama markaysaga yacni xawraa'ulmaa ha lagu magacaabo magacii la doona ha loo bixiyee yacni markaa hadduu kalluunuun yahay shakligu doonana shabaha ku yeeshee wuxuu yahay xalaal weeye amaa waxa berri biyoodka ah ee berrigana ku noolaado markuu doono bannaanka u soo baxayo ku noolaanayo markuu doonona biyaha gelayo ku noolaanayo isagu waa ka hadhan yihin isagu ma noqonayo xuut noqon maayo xalaalna maaha berri biyoodku waa ka duwan yihi isagu ma noqonayo mid soo gudagelaya kalluunka ka labaad waa ayaxa labadaa bakhti bimacnaa si kastay ku dhintaan waa la cunayaa gowracna looma shardiyo waa cumuumka aayaddoo takhsiis galay weeye marka waxa weeye labadaa waa laga soo reebayaa cumuumka kale waa la istisxaabayaa waddamu dhiig oo dhan baa laynaga xarimay iyadana waa saas si la egoo asha ku jirtaa cumuumka faa'iidaynaysa waa dhiig oo dhan isagana takhsiis baa galoo yacni waxa markaa lagu qayday dhiiggii aw daman masfuuxan yacni waxaa lagu qayday dhiigga markaa dareeraha ee soconaya waxaa baxayaa dhiiggii fadhiye aan soconayn xadiidkan laftiisa ibnu cumarna waa sheegayaa wa ama addamaani faalkabidu waaltixaal labada dhiig miyaa falkabidu waa beerka waaltixaalu iyo beeryarada weeye falkabadu la odhan maayo luqaad ku bannaani waa jiraan laakiin alkabadu inaad tidhahdaa kuma bannaana amaa kabad waxaa laydhaha beer xanuunkaa la yidhahdaa laqad khalaqna alinsaana fii kabad ay fii mashaqa kabad asalkiisu waa beer xanuunka amaa beerka isaga waxaa laydhaha kabid saddex luqo ayaa ku bannaan in ba'da la reebaana waa bannaan tahay kibdun iyo kabdun iyo kabidun facil waxaa ku yimaada hadduu xalqiyulcayn yahay mid afraad baa ku bannaanaata oo ficilun ah laakiin haddaanu xalqiyul cayn ahayn saddexda kala ku bannaan marka falkabidu waatixaal waa beerka iyo beer beeryarda labadaasi waa ka hadhan yihiin mid saddexaad baa lagu darayaayo waa damulcuruuq waa dhiigga ku jira xididada hilibka marka la kariyo wakhtiyada qaarkood xidid madow baad ku arkaysaa oo ku dhex jira xaraj kuma sugnaa in lagu cuno oo lama odhanaayo dhiig baad cuntay liannahu laysa bisaa'il wax dareeraa ma ah eh, hilibka laftiisa markaysa markaa qoyaanka yaree saaran eh, markaysa markaa yani marka la googooyo dabadeed laftiisu waxba dhibi kuma sugnaa waatay saxaabadu yidhaaheen hilibka markaannu karsanno casuus yar baa soo dulmari jirtay casuus yar baa soo dulmari jirtay yidhahdeen saxaabadu marka xaraj kuma sugnaa waa yahay wa laxmu hilibka doofaarkana waa laydinka xaaraantinimeeyey hilibka doofaarka waxaa loo jeedaa jumladiisoo dhan baa loo jeedaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen laxmulkhinziir marka la yidhaahdo curfan iyo luqatan waxaa loo yaqaannaa dhammaan jumladiisaa loo yaqaanaa oo dhan oo hadday baruurtiisa tahay iyo hadday xaydhiisa tahay iyo hadday markaa jiidhkiisa tahay intuba waxay tahay markaysaga midaan bannaanayn hadda maxaa laxmi loo yidhi ibnu kasiirku waa sheegayaa curfan wa luqatan jumladiisoo dhan bay ku dhacaysaa saasaan loo yaqaan waxaa laxmiga loo soo gaar yeeloo si gaara loogu tilmaamay maqsuudka weyn baa laxmiga ah almaqsuud alacdam wamaa uhilla ligayri illaahi bihi waa wax kastoo magaca allah magacaan ahayn lagu gowracay yaa haddii magacaan magaca allah ahayn lagu bireeyo wuxuu noqonayaa mid xaaraan noqona ihlaalkuna waa maxay ihlaalku waa rafcu sawt codka sare in loo qaado oo waxa ay biraynayaan waxay caado u lahaayeen inay sare u qaadaan codka waxay ku biraynayaan laakiin farqi ma kala lahaa haddii sare loo qaadiyo haddii hoos loo dhigo ihlaalku iyadoo uu yahay rafcu sawti codka in sare loo qaado oo wixii lagu dhawaaqayo sare loo yidhaahdo haddana haddii hoos loo yidhaahdo oo magac kale lagu bireeyana sidii bay xaaraan u tahay ayna u bannaanayn waxaa magaca kale lagu binaynaya wuxuu doonaha noqdo wuxuu noqonayaa mid muxaram uu noqonaya waalmunkhaniqatu ashyaadan kale la sheegayaa wamaa hilla ligayri illaahi bihi iyo waxaan ka dambeeyaaba xukmu lmaytuun bay leeyihiin marka waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaara shay guud lagu cadfaya magacan magaca allah in haddii lagu bireeyo walow haba la gowracabee bakhti buu noqday haddii markaa la ciijiyo uu sidaa ku dhinto ama waxbaa qabsaday oo qoorta u galay dabeedna markaasuu ku bakhtiyey waa bakhti uun haddii markaa waxa waxaweye budh lala dhaco ama loox lala dhaco uu sidaa ku dhinto waa bakhti uun hadduu meel sare ka soo dhaco uu sidaa ku dhinto waa bakhti uun haddii markaa hirdin uu ku dhinto waa bakhti uun haddii bahal cuno uu dilo waa bakhti hadda maxaa loo soo gaar yeelay hadday meytada intuba ku jiraan waxaa loo soo gaar yeelay yacni gaaladii carbeed baa ashyaada odhan jiray bakhtiga waa ka duwan tahay oo haddii markaa yacnii waxyaalahan kale aanu iskii u bakhtiin ee ama bahal dilay ya ama u hirdin ku dhintay ama meeluu ka soo dhacay uu ku dhintay ama ciijin ku dhintay qortaa wax u galeenoo saasuu ku bakhtiyey ashyaada noocaasa way bannaysan jireen waxay odhan jireen ashyaadan iyagu bakhtiga waa ka duwanyihin marka maadaama si gaara ay u bannaysan jireen odhan jireen way ka duwan yihiin shayga iskii u bakhtiyey baa si gaara loo xusay iyadoo lagu radinaayo lala tilmaamayana nasan in markaa xaaraannimada loogu sheegayo laakiin intanba waxay soo gudagelayaan bakhtigay soo gelayaan kuwan markaa haddaba walmunkhaniqatu walmawquudatu walmutaradiyatu walnatiixatu wama akala asabucu intaa mid walba haddii nolol lagu soo gaadho iyagoo nool oo dabeedna la bireeyo dakaatan sharciya xalaal bay noqonayaan laakiin waxay shartiyaan culammadu waa inay ku sugnayd marka nolosha lagu soo gaadhayaa xayaatun mustaqira waxay ka cabiraan nolol mustaqiro ayo wayna ku sugnaadeen nolosha mustaqirada daabitkeedu waa maxay xarake ikhtiyaariya inuu samayn karo dhaqdhaqaaq aan idiraari ahayn ikhtiyaari ah inuu samayn karo hadduu caynkaa yahay nolol mustaqira a ah baa ku sugan walow maqtalba ha laga asiibo waxaanu ka kacayna ha ku dhacaanbe cinda ashaaficiya ama cinda aljumhuur waxay noqonaysaa mid xalaal ah oo bannaan haddii la birayo maalikiyadu waxay sii shardinayaan shardi ka ziyaada waxay leeyihiin xayaatun mustaqira waa inay ku sugan tahay waa shardi marka la biraynaayo mar labaadkana wax markaa maqtalkii waa inaanu dhammaystirmin oo wuxuu hadda ku dhimanayo haddii sidaa lagu dayn lahaa waa inayna ku sugnayn ee hadday ku sugan tahay walow xayaatun mustaqira ha ku sugnaatee waxaanu hadda ka kacayna haddadan u dhimanayo oo noloshiisii wax gebagabaynaya hadda ay ku dhaceen waxay qolada maalikiyadu la gaar noqdeen xalaal noqon mayso gowracu bannayn maayo laakiin wax daliiloo gaara ah masalada noocaasa umay keenin markaa saas aawadeed waxaa lagu kaaftoomayaa shartiga ay sheegeen culammadu ah xayaatun mustaqira inay ku sugan tahay daabitkeeduna ay tahay xarake ikhtiyaariya inuu samaynayo oo iskii isagu u dhaqdhaqaaqayo ama u limiqsanayo ama u dhaqdhaqaaqayo taas markaysaga weeyi marka nolol haddii lagu soo gaadho la bireeyo ilaa maa dakaytum baa u taalla culamada qaar waxay ka reebeen tan ugu dambaysa wamaa akala asabucu ilaa maa dakkaytum laakiin culamada qaar waa u celiyeen ilaa munkhaniqada laga gaadhaayo waayahay wixii lagu gowracay sanam lagu gowracay ama lagu dul gowracay ama loo gowracay iyaguna xaaraan bay noqonayaan wamaa dubixa cala annusub oo wasawtii laynoo soo sheegay wamaa uhilla ligayri illaahi bihi ahlucilmiga qaarkood waa kala duweenoo waxay yidhaahdeen waxaan sanamka lagu gowracaayo waa lagu dul biraynayaa waa loola qasday marka walow magaca ilaahayba ha lagu biraynaye waxay noqonaysaa muxaram bay noqonaysaa si labada macna u kala duwanaadaan sidaas aawadeed ma aha mukarar mid lasoo soo laba gowrceliyey ma aha waa masalada culammadu ay yidhaahdaan yacnii haddii qasadka looga jeeday ay tahay ligayr illaah in lagu tacdiiminayo o lagu weynaynaayo laakiin magaca ilaahay lagu bireeyey oo markii la biraynaya magaca allah lagu dhawaaqay qasdigaa haaliban saas aawoodeed xaaraan bay noqonaysa waa masaladii ay fatwoodeen yacnii fuqahaa'u bukhaara ay fatwoodeen sida imaamu nawowi soo naqlinaayo oo sharaxa saxiixu muslimba ku soo naqlinaayo boqorka weynayntiisa waxay u gowracayeen inay fuqahaau bukhaara ay fatwoodeen inay xaaraan tahay waa horaa waxaa soo baxday caado ku saabsan boqorku markuu imanayo magaalo ama beled imanayo soo dhowayntiisa halkuu magaalada ka soo gelaya laysa sii tugi jiray xoolaha markaa la doonaayo hadhow in lagu ikraamo oo lagu casuumana meesha la tubi jiray waxaa la sugi jiray intuu imanayaa la sugi jiray lama sii qali jirin oo lama sii gowrici jirin markuu yimaadaa hortiisa lagu birayn jiray ya hortiisa lagu wah wah wah wah hortiisaa lagu biraynaya imaamu nawowi wuxuu odhanayaa yacnii waxaas yacni boqorka weynayntiisa loo iyo soo dhowayntiisa iyo istiqbaalkiisa loo gowracayo xaaraan weeye oo in la cunaa ma bannaana baa fuqahaa'u bukhaara fatwoodeen imaamu nawowi baa soo naqlinaya oo qarnigii toddobaad nool waa lix boqol iyo lix iyo toddobaatankii buu dhintay ya waxaana la garanayaa kollayba waxay ku biranayeen magaca ilaahay inuu ahaa laakiin lafdiga ay magaca ku dhawaaqayaan ee haddana waxa weeye markaa qasadku uu yahay tacdiimka isaga lagu weynaynayo ee sidaa markaa dhiigga hortiisa lagu daadinayo yacni waxay noqonaysaa magaca allah baan ku bireeyey in midaan bannaynayn midaan bannaynayn bay noqonaysaa waa jiraan bacdu fuqaha oo yidhi masalada noocaasa waxay uga jeedeen diyaafad bay uga jeedeen saas aawadeed laa yadhar inay markaa xaaraan tahay bacdulfuqahaa oo saa fatwooday waa jiraan laakiin waxaa lagu radiyey haddii markaa diyaafad iyo martisoor looga jeedi lahaa maxaa loo sii birayn waayey maxaa loola sugayaa dhiigga in hortiisa lagu daadiyo maxaa loola sugayaa lima dhiig daadintan iyo imaatinkiisa maxaa iska galay ee hortiisa loogu biraynayaa ee loo sii tuban yahay ilaa uu yimaaddo aan dhiigga markaa loo tusayaa ee hortiisa loogu biraynaya waa tacdiim dhiigdaadinta lagu weynaynayo wey saas aawoodee culammada qaarkood waxay yidhaahdeen wamaa dubixa cala annusub way ka duwan tahay wamaa uhilla ligayr illaahi bihi ma wixii sanam lagu dul bireeyo walow magaca allaha lagu dhawaaqabeen yacni taasay markaa ku saabsantay wa an tastaqsimuu bilaslaam iyo inaa markaa qoryaha khamaarka amaba markaa leebabka a ah wax ku qaybsataan waxay samayn jireen qoryo ayaa oolli jiray kacbada ayuu ooli jireen gaaladii carbeed dee qoryaha waa ka faashan jireen waana u xukun doonan jireen waxay isku qabtaan waa ka faashan jireenoo markuu doonaayo ama inuu safro ama wax la mida qoryahaas markaa ayaa loo tegi jiray dabeedna markaa la soo saari jiray dabeedna markaasaa mid lagu nasiibsan jiray inta qorihii laysku qaldaa laodhan jire mid la soo baxa mar saddex qori bay ahaayeen marna toddoba qori bay ahaayeen saddexda qori markay yihiin mid waxaa ku yaallaa ifcal ka kalena laa tafcal ka kalena waxaa ku yaallaa waxba kuma yaalline waa bannaayine ama yacni markaa amaraka allaah baa mid ku taalla midna nahaaka allaah canhu ayaa ku taalla ilaahay baa ku amray midna ilaahay baa kaa reebay midna waa ghuflun oo labada midna kuma yaalin hadduu u soo baxo kaa ay ku qoran tahay ifcal ama amaraka allah ay ku qoran tahay hadduu u soo baxo waa ku dhaqaaqi jiray shaygaa hadduu u soo baxo laa tafcal kay ku qoran tahay ha samaynin ama nahaaka allaahu canhu ilaahay baa kaa reebay waxa waa ka joogi jireen waa iska dayn jireen waa gaaladii carbeed siday samayn jirtay hadduu u soo baxo kaan waxba ku oolini way ku celin jireen mar labaad markay saddexda tahay saasay odhan jireen qaarkoodna ilaa toddoba markaysaga yacnii qori bay ahaan jireen markaasaa saa waxa weeye magaha iyo dadka la ysku qabta iyo yacni waxyaalaha noocaasana waa lagu soo dari jiray markaasaa waxa weeye qaarkood waxaa la odhan jiray waxa weeye waxaa ku taalla minkum idinku idinka mid yahay min hayrikum cid kaluu ka mid yahay ya mulsaqun idinkaa laydinku dhejiyey diyatun iyoba mid kaleo guflun ah labadii markaa hore amaraka allaahu iyo nahaaka allaahu canhuna marka lagu daro waxay isku noqonayaan toddoba isku noqonayaan dii kufligii dib baynu ka sheegnay hadda toddoba aynu ka dhignay ka toddobaad markaa dee mag marka la ysku qabto hadday soo baxdo diyadu idinkay idin saaran tahay waxaweeye diyada markaasay qaadan jireen waa xukun xukunkii diyadu ciddaasay fuusha addamaarirta ciddii la ysku qabtay idinku idinka mid yahay iyo maya cid kalu ka mid yahay yacni marka faashiga ay qoryaha ka faashanayaan una xukum tegayaan baa istiqsaam bilazlaam noqonayo ma soo gelayo qurcadu meeshay sharcan ku bannaan tahay istiqsaam bilazlaam ma soo gelayso qurcada ama qorituuradku waxay gashaa wax loo siman yahay gashaa ee wax sharcigu cid markaa u gaar yeelay ama cidi leedahay yacni markaa qurcadu ma gasho qorituuradku laakiin shaygii loo siman yahayee si kale aan lagu kala baxaynin qurcada waa lagu banneeyey qolada xanafiyadu iyagu waa diideen qurcada ama qorituuradka waxay yidhaahdeen waa istiqsaam bilaslaamo waxay soo gelaysaa wa an tastaqsimuu bilaslaam bay soo gelaysaa bay yidhahdeen laakiin qowlka noocaasi waa khala sax maa qurcaduna itlaaqeeda ma ah saddex nebi baana qori tuurtay nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam waa qori tuurtay kaana idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'i markuu socdaal ama safar doono nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa waa u qori tuuri jiray ta raacaysa aqraca bayna nisaa'i waxaa iyo nebi zakariye ya fasaahama fa min almudxadiin nebi yuunus waa qori tuurtay nebi zakariyana suuratu aali cimraan baynu ku soo marnaye yacnii qisadii maryamo ku saabsanayd waa kuwii u qori tuurtay marka qori tuuradkana axaadiis dooraa ah ku soo aruurtay oo mawaadic kala duwan ah axaadiista ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee dumarkiisa inuu u qori tuuri jiray axkaam bayna culammadu ka qaataan ninkii dhowr dumara leh dee waxaa ku waajiba cadaalada inuu ugu sameeyo habeendhaxa iyo si kaleba marka caddaaladdaa uu samaynaya habeendhaxu ka mid yahay hadduu u qori tuuro markuu safraayo oo qori tuuradkii midi ku soo baxdo hadhow kuwii kale inuu u qalleeyaa ma saarna kuwii kale hadhow inuu u qalleeyaa ma saarna laakiin haddaanu qori tuurad ku kaxaysanin ee isagu markaa doonitaankiisa yacni keliya iyo ikhtiyaarkiisa uu ku kaxaysto muddada uu la maqan yahay kuwa kalena inuu u qalleeyo ayaa saaran haddii aan laga cafin xaq waxay u leeyihiin intii uu la maqnaa inteedii inay iyaguna helaan bay xaq ugu leeyihiin laakiin haddii qorituurad arrinkaasi ku dhaco oo qorituuradkaa lagu soo saaro xaalka noocaasa xaq uma yeelanayaan oo laasim kuma aha intii inteedii inuu u qalleeyaa mid saaran ma meelo kale waa ku soo aroortay qorituuradku nabiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii waxa dhacday nin baa wuxuu ku dardaarmay wax maalaba wuxuu lahaa lix addoon lixdii addoon buu markaa uu ka dhigay mudabbar daan dhinto xor baa tihiin intii intiinnuba maal kalena mabaliba ya sulus baanu u xaq yeelan lahaa mar haddii wax geeri ku xidhan ay tahay kullu hibatin culliqat bimowtin fa wasiya culammadu yidhahdaan deeq kasta ama waxbixin kasta oo geeri ku xidhani waa dardaaran walow lafdiga dardaaran yaa laguma dhawaaqin be qaacid ahaan bay culamada qaarkood cabbiraan marka ulus baa la ictibaariyey inay xoroobayaan dabaad markaa saddex meelood baa laga dhigay addoommihii laba iyo laba iyo laba waa loo qori tuuray qori tuuradka markaysagaa labadii ay ku soo baxday ayaa la idinkaa xor ah kuwiinna kale addoommaa ya addoommaa xadiis kale xadiis saxiixa ku sugan waa ka nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam haddii dadku adaanka iyo safka koowaad waxa ku sugan ay ogaan lahaayeen dabeedna si kale aynay ku heli lahayn mooyaane inay u qori tuurtaan lastahamuu calayhi xadiis saxiixa ku sugan axaadiis kalena waa ku soo aroortay laakiin calaa kulli xaal qori tuuradku wuxuu galaa wixii loo siman yahay laakiin wax qof xaqu leeyahay aan u qori tuuranno mawdiceedii maaha waxaan la kala lahayn oo loo siman yahay baa loo qori tuuran karaa si kale haddii lagu kala saari waayo laakiin haddii kale qori tuurad ma gelaayo in safka koowaad fadhiya haddaad tidhaahdo kaale aan qori tuurana safka koowaade dee adigu xaqba kuma lihide markaysa markaa dee nin kale xaqu leh ya waxay ka dhigantay dee shaarkaaga aan qori tuuranno allah waxauu inoo sheegay alyowma ya'sa aladiina kafaruu min diinikum gaaladu maanta waa ka quusteen diinkiinna bimacnaa inay ridowdaan oo gaalowdaan bay ka quusteen waxaa soo arooray xadiis muslim saxiixa ku soo wariyey oo tilmaamaya ina ashaytaana qad ayisa an yacbudahu almusalluuna fi jasiirati alcarab walakin fi taxriishi baynahum shaytaanku wuxuu ka quustay yacnii kuwa tukanaya jasiiratulcarab ku sugan inay shaytaanka caabudaan baa shaytaanku ka quustay laakiin wuxuu rajaynayaa inuu markaa isku yacni markaa diro oo isku shuqeeyo oo diradiraale u sameeyo qulubtooda wax isu geliyo isku diro isnacbaysiiyo aayaddan iyo xadiiskaas dadka qaar baa waxay u deliishadeen dadka muslimiinta ahi inay markaa ridoobaan oo gaaloobaan ama cid ka mida ah cibaadatul awthaan iyo shirki inay ku laabataa inaynay dhici karin bay aayaddan iyo xadiiskan u deliishadeen ay yidhaahdeen waxay daliil u yihiin cid muslimiinta ka midii inaynay markaa cibaadatul awthaanki iyo shirkigii ayna dib ugu noqonayn laakiin wax xuji uguma jirto waayo dee adilada sharcigii waxay tilmaamaysaa inay dhici karto cid muslimiinta ka midii inay gaalowdo yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaati allaahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuunahu adillatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin yacnii ciddii ridowda oo diinka ka laabato idinka mida yacnii diinku waxba u noqon maayo ee dad kaluu ilaahay keeni doonaa oo allahna jecel allahna jecel yahay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira axkaamteedaa laynoo sheegaya inay dhacayso qaar ka midana waa laynoo sheego xukun sharcigaa loo dhigay man baddala diinahu faqtuluuh waana dhacday saxaabada qaarkood inay xaddu ridda qaar ku furiyeen bal wakhtigii nebigay dhacday qaar muslimiintii ka midii inay riddoobeen oo deed markaa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam meeshaa ku aragtaanba dila qaar ka midina ka soo noqdeen qaarna lagu dilay waxaa ka mid ahaa ibnu khatal muslim buu ahaan jiray waa ridoobay nebigu wuxuu ku yidhi haddaa aragtaan daahyada kacbada isagoo ka laalaada dila dila fatxu maka maalintii ay ahayd baa isagoo daaha kacbada ka laalaada oo isle waa lagugu badbaadinayaa baa halkii lagu dilay ibnu abi sarxi baa ka mid ahaa ou nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam meeshaa ku aragtaa madila muslim buu ahaan jiray kutaabulwaxyi buu ka mid ahaa raggii waxyiga qori jiruu ka mid ahaa markii dambe waa shakiyey dabeedna waa ridooboo diinkiibuu ka noqday dacaayadana waa sameeyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam meel alla meeshaa ku aragtaan dila cusmaan ibnu cafaan baa soo kaxeeyey maalintii fatxu makka gacanta soo qabtay markaasuu rasuulka u keenay markaasuu yaa rasuul allahi ibna abi sarxi la baayactan cabdullaahi waa kane ya markaasaa nebigu aanu u jawaabin mar labaad buu ku celiyey uma jawaabin gacantana uma soo taagin mar saddexaad baa cusmaan ku celiyey markii saddexaad buu la baayactamay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa islaamay islaamnimadiisina waa wanaagsanaatay markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan jeclaan lahaa markaa aragteen anuu gacanta ka laabtay midkiin intuu soo kaco inuu korka ka jaro way amar horay haystaan istisxaabu lamri waa xasmi xami ya waxaan jeclaan lahaa buu yidhi markaa aragteen inaan gacanta ka laabtay ilaa amar horay qabeeni alaslu aslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana inuu kurka ka jari lahaa waan jeclaan lahaa markaasaana yidhi yaa rasuul rasuulalahi aniga maad iil jabisid anaad yeeli lahayn yaa hallaa awmadta ilaya markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebi uma suuragal ahaa inuu il jebiyo ama khaa'inatulacyun inay u sugnaataa uma suuragal aha xadiiska culamada qaarkood baa quwiyey nebigu markuu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam carab badan baa ridowday oo islaamnimadii ka noqotay oo cibaadatul awsaankii ku laabatay abubakar waatuu la dagaalamay khilaafadiisii dabaadna markaa waxa weye wixii la dilay mooyaane intii kale waa ka soo noqotay qabaa'il baa ridowday xurubu ridda wartadda man irtadda min alcarab waata saxiixyada ay ku sugan tahay cibaadatul awsaankii bay ku laabteen ya jasiirat alcarab bayna qaarkood ku sugnaayeen hadda ka war nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa cid ka midii inay markaa ku laaban doonto cibaadatlawhaanka iyo shirkiga laa yadhabu alleylu wannahaaru xataa tucbada allaatu waalcuzza saxiixu muslim bay ku sugan tahay habeenkiiyo maalintu tegi maayaan ila laatiyo cuza dib loo caabudo laa taquumu asaacatu xataa tadariba aalayaatu nisai dawsin cala dilkhalasa saxiixu muslim bay ku sugan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qiyaamadu kici mayso ilaa dumarka reer daws daws waa qabiiladii abi hurayra ilaa dumarka reer daws ay markaas salalka u ruxaan yacni sanamka dilkhalasa dawaafay ku dawaafayaan ay caabudayaan aawadeed ya xata tadariba alayaatu nisaa'i dawsin alayaat wa jamcu alyah alyah alyatayn alayaat ama aliyah iyadu waa dhaarta laakiin alyah weeye jamcuna waa alayaat wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taquumu saacatu xataa talxaqa qabaa'ilu min ummatii bilmushrikiin waxataa tacbuda fi'aamun min ummati alawthaan mustakhraj cala saxiixi muslim bay isaguna ku soo arooray calaa kulli xaal axaadiistaa saxaaxa ah oo tilmaamaysa cid ummadda ka midii inay shirki iyo cibaadatu awthaan ku laaban doonto ayaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaba maxaa looga jeedaa aayaddan iyo xadiiska alyowma ya'isa aladiina kafaruu min diinikum diinkiinni bay ka quusteen waxaa loo jeedaa inaa dhammaantiin wada ridowdaan bay ka quusteen xataa haddii looga jeedi lahaa cid idinka mid inay ridowday ka quusteen quusadkoodu ma cilmulghayb buu ku dhisan yahay qaybka miyay og yihiin dee waxa dhici doona gaaladu ma oga ma oga ina shaytaana qad ayisa an yacbudahu lmusalluuna fii jasiirati alcarab saa si laeg baa lagaga jawaabaya quusta shaytaanku waxay ku dhisantahay dannigiisa iyo marihiisa marihiisuna marna run buu noqonayaa marna been walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannah ila qaybka ma ogee markaa saas aawadeed quustiisu waxay ku dhisantahay marihiisay ku dhisantahay marka haddii looga jeedo bacdi idinka midii inay markaa caabudaan buu ka quustay de waxay ku dhisan tahay yacni markaa malihiisay ku dhisan tahay malahaasina waa mala dee qalad ah kulli ahaan inay markaa ummaddu wada ridowdana ma dhici karto oo shirki iyo cibaadatul ku wada laabtaan waxaa dhacday nin yahuudi ah baa ku yidhi cumar bnu khadaab radia allaahu canhu wa ardaah yaa amiira almu'miniin waa nin markaa ee yuhuuddii muslimiinta ku hoos noolayd ka mida oo dimmiyiinta ka mida aayad kitaabkiinna ku sugan annaga hadday nagu soo degi lahayd macshar alyahuud maalintay soo degtay waxaanu ka dhigan lahayn ciid baanu ka dhigan lahayn markaasaa cumar wuxuu ku yidhi oo waa aayaddee markaasaa wuxuu yidhi waa aayadda alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waa aayaddaas cumar wuxuu yidhi waan garanayaa maalintay soo degtay yowma carafay soo degtay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu carafo taagan yahay maalintuna weliba maalin jimco ay tahay wuxuu tilmaamayaa in laba ciidood ku kulmeen buu tilmaamayaa ciiddii makaaniga ahayd oo yacni markaa carafa in la jooga ah ciddii zamaaniga ahayd oo ku soo dhowa oo berri oo kale ah oo markaa yowmu naxrigu berri yahay waa ciddii markaa zamaaniga ahayd ee xagga wakhtiga oo sanawiga ahayd oo sannadii yacni markaa imanaysay yacni laba xilli imanaysay ciidulfitri iyo ciidul-adxaa iyo ciiddii zamaaniga ahayd ee usbuuciga ahayd oo yowmuljumuca ah marka wuxuu tilmaamayaa laba ciidood yacni marka ayaa ku kulmay wakhtigaasay soo degtay marka ciid waa noo tahay bay ka dhigantay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii aasaarta qaarkood waxaa lagu soo wariyey in la yidhi xalaal iyo xaaraan ka dambaysaa ma soo degin haddana waxa weeye waxaa la sheegay aayadaha ribada ee suuratu albaqara ku sugan iyo aayatu dayn iyo aayadda kalaalada ku saabsan iyo aayadda wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah inay soo degtay dabadeed baa markaa la sheegay ahlucilmiga qaarkood waxay u tawjiihiyeen inay yidhaahdeen axkaam cusub baa laga hadlayaa laakiin xukumo markaa la sheegay ama asalkooda ha la sheego ama markaa tamaamanba ha loo sheege eh? iyada markaa inaynay soo degin laga tilmaami maayo yacnii aayaadkan suuratulbaqara ku sugan horteed baa ribadu xaaraan ahayd maalintaa lafteedana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku khudbadeeyo waxauu yidhi umuurta jaahiligii dhammaantood waxa la dhigay taxta qadami addimadayda hoostooda ribo kastoo wakhtigii jaahiliyada marka allah eh, lagu macaamilayna waxaa la dhigay hoostayda marka ribadu maalintaaba inay xaaraan ahayd yacni ama ha la yidhaahdo iskale xilligaasay soo degeen ama markaa waxa weeye horeba inay xaaraan u ahayd ha ahayde oo wakhti ka horraysa wakhtigan inay soo degtay ha ahaatee yacni waxaa laga qaadanayaa umu maadaama khudbaddii nebigu ku soo daray uuna yidhi ribo kasta oo jaahiliyadii waxaa la dhigay marka taxta qadami umuuraha jaahiligao dhanna halkaasaa la dhigay addimadeeda hoostooda bimacnaa waa la buriyey ribada la dhigayo marka addimadeeda hoostoodana waxaa ugu horraysa ribada cabbaas yacni saasuu maalinta nebigu calayhi salaatu wasalaam ku khudbadeeyey marka culamada qaar waxay ku tawjiihinayaan yacni axkaam cusub oo shay markaa yacni weyn oo aan hore loo xaaraantinimayn ama aan hore loo xalaalayn baan soo degin baa laga tilmaamayaa maalintaa dabadeed ama wixii maalintaa la soo degay ama wixii ka horreeyey ee hore u soo degay oo axkaam ama sii tafsiilinaysaa ama axkaam sii adkaynaysa oo sii tawkiidinaysa ay soo degeen ama wacdiyo iyo wax la mida ay soo degeen tan noocaasa diidi mayso bacdi saasay mareen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa mucdamka ayaa soo degay marka waxaa ka dambeeyey waxay noqonayaan wax kooban bay noqonayaan oo masaa'il qalaa'il ah ayay noqonayaan waxa markaa soo degay ee ka dambeeyey ee waxaa laga tilmaamayaa mucdamkii iyo haalibkii inay soo degeen ishkaal kale culammada qaar sheegeen oo ah alyawma akmaltu lakum diinakum miyaan laga fahmayn diinku markii hore inaanu dhammaystirnayn waxaana jirta saxaabada qaarkood maalintaa ka hor inay geeriyoodeen ama istishhaadeen ma diin naaqisay ku dhinteen diin kaamila miyana iyaguba ku dhiman jawaabtu waxay tahay yacnii diin kaamila waa ku dhinteen diintuna markaa asaalatan ba kaamil bay ahayd laakiin kamaalkaa wuxuu u qaybsamaa kamaal nisbiya iyo kamaal mutlaqu u qaybsamaa sharaaicda marba wixii soo dega ayay diintu kaamil ku ahayd sharaa'icda qaarkood intaynay soo degin nisbada intaa markaa diinka ka soo degay ee axkaamtiiyo sharaa'icda la soo dejiyey bay kaamil ku ahayd laakiin markii sharaa'ic dambe iyo axkaam dambe dib laga soo dejiyey waxay noqotay kamaalkaa hore inuu ahaa nisbi inuu noqonayo oo calaa haada kamaalkii mutlaqa ay ku istimraaraysay diinku inaanu ahayn yacni iyagana markaa nisbadooda kaamil buu u ahaa laakiin markii sharaa'ic kaloo ka dambaysaa ay timi waxay noqotay in markaa waxyaalahaasi ay ka dhinnaayeenoo naqsi marka ay tahay laakiin naqsiga laftiisa wuxuu u qaybsamaa naqsi uu qofku eed ku leeyahay iyo naqsi aanu eed ku lahayn sharaaicda markaa wixii aanu qofku ogayn ama wixii aan soo gaadhin walow haba soo degeenbe dee isaga markaa waxa weeye yacni isagoo diinkiisii u dhammaystiran yahay ayaa haddana ashyaadaasi ka dhiman tahay naqsigaasina miduu eed ku leeyahay ma aha sharaa'icda markaa saxaabadaa hore markay geeriyoonayeen ama istishaadayeen aan soo degin ee dib laga soo dejin doono diinkoodu naaqisu ma ahayn iyagoo kamaal nisbiyay haysteen laakiin markan dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam awaakhira xayaatihi oo ay aayaddani ku soo degayso yacni markaa kamaalka marka ay diinku gaadhay wuxuu noqonayaa kamaal mutlaq uu noqonayaa waana kamaalku ku istimraarayey marka calaa haada yacni markaa kamaalkiibaa u qaybsamaya mid nisbi ah iyo mid mutlaqa u qaybsamaya mid waxa weeye marka kamaalka ay ku istimraarayso iyo mid waxa weeye sharaa'icda soo kordhee dib ka soo degtaa wakhtiga uu nebigu noolaa yacni markaa ay caddaynayso intaas inay ka dhinnayd walow markaa yacni markaa ciddii intaa hore ku camalfalaysay ku dhaqmaysay ama markaa waxa weeye noolayd amaba ku dhimatay yacni iyaga nisbadooda ba ha u ahaatee marka calaa haada taasna saas yadaa laga jawaabay diinkuna kaamil buu markaysa markaa ahaa laakiin kamaalka labadaas yacni u qaybsamaya kamaalkii uu diinku ku istimraarayey wuxuu ahaa kuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam awaakhira xayaatii kaga tegey yacni markaa kaas ayuu markaa ahaa kamaalkii hore ay haysteenna wuxuu ahaa kamaal nisbiya oo qofka marba sharaa'icda inta soo gaadha ayuu mulsam ku yahay oo waajib ku ah inuu ku camal falo ou ictiqaadiyo oo ku dhaqmo taasna saas yadaa weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk